fii jawfi cabdin adoon beerkii iyo bagii kuma kulmaan abadan weligeed ruux ilaahay dartii u habaasubay ama u booroobay ama fidho iyo siiga ee u raacday dar ilaahay iyo jid ilaahay isagoo ku dagaalamaya ama ku socda iyo qiiqa jahanama ma kulmaan baa nebi sal slam bimacnaa waa maxay is arki maayaan ninkaa jahanamay naargeli mahayo walaa yajtamicu ma kulmo ashuxu bakhaylnimo iyo waliimaanu iimaan fii qalbi cabdin abada addoon qalbigiina iyo wadnihiisa kuma kulmaan iimaan iyo bakhayimo isma galan ayib waa laba shayna isqaban karin bimacnaa meeshu hadduu iimaan ku jiro bukhli iyo shuxu waa ka baxaaya hadduu bukhli iyo shuxu meesha ku jirna iimaan kuma jiro isma galaan ayib xadaanaa muslim yani ibn ibraahim muslim ibn ibraahim alsdi alfarahidi nin fiqo xaafida in badan baynu soo maray xadaanaa sadq ibn muusa abulmahiir asulami waa mukhtalafun fiihi cinda aljumhuur waa daciif wadaadka sadqa ah sadqa ibn muusa ama xaafidku wuxuu leey saduuqun lahu awhaam qaala xadaanaa malik ibnu dinaar abu yaxya الzahid iqaة habt can cabdillaahi bni haalib alxadaani aw alxudaani waa taabici iqa ah wey can abi saciidin alkhudri can اnabiy sal ly slam qaala khaslataani laba calaamo laba arimood laa yajtamicaani kuma kulmaan fii muminin ruux muslima ah. laba calaamadood ruux muslima kuma kulmaan ta koobaad albukhlu bakhaylnimo gacan adayg wax quudhiwaa iyo wasuu lkhuluqi dabeecad xumo dabeecad xun iyo bakhaylnimo ruux muslima kuma kulmaan haddii ruuxu dabeecad xumaan lagu tilmaamo bakhaylnimoa lagu tilmaamo idan ninkaa waa ka dhammaaday weeye meeshaas tareenkii islaamnimada iyo iimaanka waa ka degey ninkaa waa ka dhacay ayib sheekh wuxuui waa daciif laakiin sida raajixa waa xasan xadiidku xasanu bishaahidi shawaahid fara badan buu xadiidku leeyahay macnihiisa good ayib qayb asaga ka mid ah xadiidka hadda aan soo maraynay ee abu hurayra u markhaati ka ahay marka waa xasanu bishaahidi xadaثna abu nucaym alfضل bn dukayn qaala xadaثna اlأcmash sulaymaan ibn mihraan can malik bn اlxاariث اlkufi ثiqaة habt can cabdالlahi bni rubayicata rubayica wey rabiica ma aha waa rubayica ibn farqad waa mukhtalafun fii suxbatihi niman waxay leeyihiin cabdullahi ibn rubayica waa saxaabi niman baa marayaba nimanna waxay le waa taabici ayb saa darteed xaafidkaas wuu daciifiya laakiin wuxuusan helin xugum uu leeyahay ibnu sacad oo uu leeyahy wa kaana iqatan qaliila alxadiid ayuusan helin saas darteed waa saduuqun fii nafsih xasan alxadiid ninkaas cabdullahi ibn rubayicata ah qaala wuxuu ihi taabicigaas kunaa juluusan waxaanu fadhinay cinda cabdulaahi cabdulahi mascuud wey waxaanu fadhinay oo la joognay cabdulahi mascuud fadakaruu waxay sheegeen rajulan nin bay sheegeen dadkii meeshii fadhiya ka sheekeeyeen fadakaruu wax ka sheegeen min khuluqi dabeecadiisa wax ka sheegeen marka ninka laga sheekeeyey dabeecadiisiiba ka warrame saasuu yeelaa waxaasuu qabtaa saasuu ku tilmaamihiisa wax ka bixiyeen faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi mascuud ara'aytum bal ka warrama low aactum haddaad goysaan ra'sahu madaxiisa aad jartaanba ood seef ku goysaan iyo midiy wx lamid ee bilaaway a ma tihiin tastadiicuuna kuwa awooda an tuciiduuna fi clisaan qoorta haddii ninka laga gooyo surkiisii iyo asagii la kala gooyo oo madaxiisi xaggaa lagu tuuro ma ku celin kartaan oo sidiisi ma ka dhigi kartaan maya wy warkaas qaalo waxay dhaheen la maya ninkaa waa nin dhintay oo dhimay nolol dambe waa isdaayee madaxa la gooyo xaggaa ku galgashey intii lasoo qabta dib ha loogu celiyo suurtagal maaha wey qaala wuxuu uhi fayadhu ka warran gacantiisa gacanta hadaad goysaan xagga aad geysaan halkeed ma ku soclin karta haddana iyadoo sideeda wax iska bedeli qaaluu waxay dhaheen laa fi rijluu bur haddana ka warrama lugta haddii lagooyo bartaa buudaha bartankeeda laga gooyo ama fuulinka laga gooyo ama misigta laga jiro ama lowga laga kala baxsho iyo xagasha oo xaggaa la dhigo hadhow ma isku qaban kartaan oo sideedu ma ka dhigi kartaan maya qaaluu laa marka saxaabi wuxuu rabaa inuu sameeyo muqadima arar buu samaynaya buwaldhig qaala wuxuu ihi saxaabigu fainakum idinku laa tastaiicuuna ma awoodaysaan mana karaysaan an tughayiruu inaad badashaan khuluqahu dabeecaddiisa ninkaa dabeecaddiisa ma bedeli kartaan waa meeshay soomaalida odhan jireen waano abuur baa ka horeeyey waano abuur baa ka horreye yidhahdeen bimacnaa ruuxaan dabeecaddi lagu abuuray ee ilaahay ku khalqay buu qabaa cilmigu iyo ummaddood ku dayato iyo aqoonta badan iyo taariikhda iyo waaya aragnimadu waxay kaa bedelayaan waxyaaba badan laakiin ka tegi maysid asalkaadi markay xaaladda kululaato waxaad u laaban hawlaadi asalkaa ayib marka tiibuu ka hadlaya saxaabigu inakum laa tastadicuuna awoodi maysaan an tughayiruu inaad bedeshaan khuluqahu dabeecaddiisa xataa tughayiruu ilaad ka bedeshaan khalqahu abuurkiisa ama abuurkiisa wax ka bedeli kartaan dhismihiisa iyo qaabkuu u dhisan yahay iyo qaabku isugu rakaban yahay acsaabtiisa iyo xidihiisa curuqdiisa iyo lafihiisa iyo seedihiisa ma bedeli kartaan maya kama bedeli karo idan dabicadiisana ma bedeli kartaan iska nasta wey ina nudfata candhuufta yani manida loo jeedaay latastaquru way sugnaan fi raximi minkay ku sugnaan ama ilmagaleenka arbaciina leylatan afartan habeen way ku sugnaanaysa uma tanxadiru markaasay hooban bimacnaa tanxadir way ballaadhan way waa fidi ayb ila meelkay usoo hara ma jir hora ninkay taalle waa filaysaawey oo say isu bedeshoy calaqo u noqoto kadibna mudqo u noqoto tanxadir bimacnaa tasman wey waa takbor way ballaaran way buuran way filaysaa daman dhiig bayna agga dhiig bay u filaysaa wey ayib wale waxay dhaheen tanxadir waa maxay tatabadal wey afartan habeen bay ku ahaanaysaa candhuuf kadibna tatahayar tatabadal ilaa damin ayib inta waa lagu fasir laakiin shaarix asu wuxuu leeyahay xataa tasmuna wa taglab buu ku fasiraya dhibi ma laha almihim isbedel baa ku dhiciyo wax isu bedeli way dhiig uma takuunu waxay noqon calaqatan xinjir bay noqon uma takuunu mudqa calhili bay noqon uma yabcaث اllahu malakan ilaahay malag buu soo diri fayaktub wuxuu qorhayaa risqahu naftan meesha lagu abuuray irsaaqadeedii iyo khuluqahu dabeecaddiisna waa la qori way qoran tahay irsaaqadda la qoriga ka mid tahay wa shaqiyan kaana aw saciidan shaqiya mid ayaan daran inuu yahay buu qoriya malagu naf ayaan daran inay tahay aw saciidan iyo mid ayaan badan ayb labadaa mid inta waa xasan isnaadi mawquufan ayb laakina qowlahu ina nudfata iyo waxa ka dambeeyo fii xukmi marfuuci wey baabu xusn اlkhulqi ida fahu xusn اlkhulqi dabeeca wanaaggii buu baab yahay idaa faqhu markay dadku diintu fahmaan diinta markay fahmaan oo diintu dhacdo xadaثana caliy bn cabdillaah almadini yani abulxasan almadini cali almadini قال xadثna الفضyل بن سليمان النmayري صدوq lahu خطأ kaثيir min rijaal الجamاعة wy عan صالح بن khawاt بن صالح بن khawاt بن jubayr laba نuskho waxay qorayaan صaalح بن khawاt inuusan meesha ku jirin oo uu yahay waxa meesha ku jira awowga ayb ama wiilka saalix ibnu khawaat ibnu saalix ibnu khawaat ibnu jubayr waa daciif isagu wiilku marka laba nuskhoo ka mida ah min nuskhi adab ilmufrad ma qorayaan saalixa ah hore ee daciifka ah xadiidku wuxuu iskugu xidhan yahay xadaana fudayl ibnu sulaymaan anumayri can saalix ibnu khawaat ibni jubayr soo meesha iima qoro laba saalix labada saalix ka horaan ku jirin saalix makhawaadka hore oo wiilka ah oo awowga loo yahay ah ninkaasaan meesha ku jirin ayib marka labada nusqay say qorayaan baa raajixa waa in la gooyo xadiidkuus wuxuu caan ku yahay sulaymaan fudayl ibn sulaymaan anumayri can saalix ibni khawaat ibni jubayr oo nin iqa oo min rijaal jamaca ah can muxamed ibni yaxya bni xabbaan abu cabdillaahi faqiih iqatun kaiir اlxadiid can abi saalix ذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى اه عليه وسلم إن الرaجuل ruuxa muslimka ah layudriku wuxuu ku haleelhayaa bixusni khuluqi dabeeca wanaagiisa wuxuu ku helhayaa darajaة اlqاa'imi biاleyl xalay o dhan nin taagnaaba ku helaya dabeeca wanaagaadu waxay ku gaadhsiinaysaa xagga darajada iyo fadliga nin maanta dhanoo somalia o dhanna taagnaa ayb oon asagu aan dabeeco wanaagsanayn wey oo adugu dabeecaddaad leedoo kale aan lahayn ayib ina arajul la yudriku wuxuu ku halila uu ku gaari bixusni khuluqi dabeeca wanaaggiisa darajat alqaa'imi ninkii taagnaa darajadiisii bileyl yani fi leyl habeenka o dhan taagnaa qiyamleylka tukanay idaa marka xusnu khuluqu waxaa weeyaan waa arrin culus wey xusnu khuluqna waxay tahay waynu soo khulaasanay afarta qodob baa laga eegahaya xadaثna xajaaج ibn minhaal ثiqaة xaafid qaala xadaثna xamaad ibn slmة abu slmة albasri ثiqaة habt min aثbat الnaasi fi haabit can muxamed ibn ziyad alalhani min iqaat الtaabiciin qaala samictu aba hurayrata radi allahu tacala canhu yaquul samictu abalqaasim abalqaasim baan maqlay sala اllahu alayh wasalam oo yaquulu leh nabi maxamed sal slam khayrukum islaaman islaamnimo midka idinku khayr badan waxaa weeye axaasinukum kuwa idinku wanaagsan akhlaaqan xagga dabeecadda iyo dhaqanka kuwa idinku dabeecad fiican ee idinku dhaqan fiican baa islaamnimadan idinku wanaagsan islaamku marka waa taabic buu u yahay akhlaaqda mar hadday akhlaaq ilaa haddaynu soo maraynay fii qalbi cabdin kuma kulmaan suu اlkhuluq iyo waxaynu soo maray iyo bakhaylnimo mar waxaynu soo maray bakhaylnimo iyo iyo dabeecad xumo ayib khayrukum islaaman islaam midka islaamnimo idinku wanaagsan wey axaasinukum kuwooda idinku wanaagsan weeye ikhlaaqan xagga dabeecadda iyo akhlaaqda iyo usluubta laakiin bishar idaa markay diinta fahmaan weliba adoo jaahilo dhaga xidhxidhan laga hadli maayo fahan diiniyadu inuu jiro ayb nabg xu sal slm laa yajtamicu fii munaafiqin xusnu samtin mxuu ahaa munaafiq kuma kulmaa xusnu samtin wa fiqun fi diin xadiidka tirmidiga heyrka soo saareen ruuxa munaafiqa ah laba xaal iskuma darsan karo diinta uu fahmo iyo muuqaal quruxsan dhaqan wanaagsan muuqaal quruxsan haybad munaafiqa xataa hadduu diinta barto oo kitaabka rabbiga kaa rogo sin buu jaban yahay mugdi baa ka muuqda balaayaa ka muuqata firtooyin baa ku yaalla waa dhiban yahay ina aafaysan wey maxaa yeelay qalbigu gubanaya xadaanaa cumar bni xabs waa saduuq aw iqa qaala xadaanii abi oo xabs bni khiyaas ah ibnu khiyaas waa nin jabal ah ila annahu tahayara fii aakhiri cumri qaala wuxuu uhi sheekhaas xadaثna alacmash ibn sulaymaan ibn mhiraan qaala xadaثanii haabit ibn cubayd mawlى zayd ibn haabit iqaة kahiir اxadiiث min iqaati الtaabiciin qaala wuxuu uhi sheekhaasi maa ra'aytu ma arag buuri haddaan ahay haabit ibn cubayd axadan ruux ma arag buuri ajalla ka weyn ka haybad badan idaa jalasa markuu la fadhiisto maca alqowmi dadka u la fadhiisto nin ka degan oo ka haybad badan ma arag markuu dadka la fadhiyo walaa afkaha ka ximaar badan ama ka kaftan badan fii beyti gurigiisa markuu tago min zayd ibni aabit taabican wuxuu tilmaamayaa mawlihiisii ninka xoreeye wey saxaabigaasu tilmaamaya wuxuu leeyahay zayd ibnu haabit markuu ragga la fadhiye fagaaraha iyo macsharka iyo goobaha ragga ku wada hadlahaya masaajidda iyo uu fadhiyo nin haybad loon dhaqdhaqaaqayn oon loo geynin bu ah xaafaddiisa markuu taganaa nin ciyaaru ah nin kaftamo oo caruurta la kaftamo oo hawaanka la kaftamo oo bulshada meesha joogta kaftamo iyo furfuran bu ah laakiin markuu joogo bulshooyinka dhex joogo aar meel fadhiga loo geli karin bu ah libaax ayib maa ra'aytu ma arag buri axadan axad yani ajalla acdama wey fi alcayn isha kaga weyn ida jalasa maca alqawmi markuu dadka la fadhiisto tolka la fadhiya ragga maca alqawmi yani maca arijaal walaa afkaha yani walaa amzaxa wey ka kaftan badan ama ka ximaar badan fii beyti gurigiisa markuu joogo min zayd ibni haabitin ma buri ayib marka waa dhaqan wanaagsan oo aad wanaagsan fiqi fi diin bay keenaysa dabeeca wanaagga waxay keeni markaad bulshada iyo reerkaada dhex jirto iyo qoyskaada dhex joogto inaad furato inay caruurtii haweenku markaas soo gasho ay yas yidhahdaan ay kala cararaan sidii shimbir galeed galay la kala cararo looma baahno ayib markaad ragga dhex fadhido haybad ha kaa muuqato wixii lagu weydiiyo aasha ha ka raac bas laakiin markaad qaraabada iyo reerka iyo xaafadda joogtahay kama naasi laa ba's madaxad xumo wey diinka kamid tahay xadaana صadqa ibn muusa dhowr kor ban soo maray xalay xataa inaan soo maran filaya sheekha asaga soomana soo marin caawa ban soo maray indhibe macaawa inagu horreyse xalan soo maray sadaq ibn khaalid wey sadaq ibn khaalid xadaثna صدقة بن khالد ثقة ثبت قال أخبرna يزيد بن hاrون أبو عبدالرحمن يزيد بن hاrون من ثقاaت أتباع التاaبعين weliba شhyuukhdu أحmed aad oga badiyey أكثر الرiواaيaةa canه أحmed في المسند ayب عن محaمد بن إسحاaq بن يسار صاaحب المغاaزي صاaحب السyر sيرة بن إسحاaq ninka loo yaqaano wey waa nin صaدوq ama ثiقة ah inkastoo laisku khilaafa lakin waa mudlis can daawuud ibn xusayn alqurashi abu sulaymaan almadani isaguna waa iqa habt ila fi cikrima iyo xaafid xajar sheega iyo keyrkiiba laakiin ibn cadiy ariqaysa u fiicano daawud ibn xusayn ra'yu lkhawaarij ee sufriyada ayuu qaatay tawiil buuna ku qaato sheekhiisa cikrimu ka qaatay ama sidiisa kale xifdigiisa iyo diintiisu nin biyo kama dhibcaanuu ahaa marka in lasoo isnoodaa wax macnaa ma laha maxaa yeelay ra'yigu marayo eh, eh, yaxmi muciin iyo caynmudin ay marayaanoo ah ninkan inuu yahay fiqi fii jamiici axwaalihi ayaa xoog badan laakiin markuu nin daciifa ah isaga wax ka wariyo ama aafadu ardaygiisa ay ka timaado ayaa lagu khaldamo asaga loo tiriya khaladka siduu nacdi caddeeye almuhim daawud bn xuseyn alqurashi abu sulaymaan almadani waa fiqa ilaa ida rawaa canhu daciifun can cikrima mawla bn cabaas abi cabdillahi albarbari min iqaati taabiciin wa aclam innaasi bitafsiir min asxaabi ibn cabaas an ibni cabaasin qaala su'ila nabiyu nabiga waxaa la weydiiyey ayuladyaani diimaha midoobaa nabi maxamedow axabu loo jecel yahay ila allahi caza wajal diimaha ayaa dhaqanka toosan ee ilahay agtiisa loo jecel yahay waa kuma qaala wuxuu hi alxaniifiyatu samxa alxaniifiyatu yani almillat almustaqiima diinta toosan een shirkiga lahayn ee ariiqii nabi maxamed haysa een xaggii xagga midna u dowraynin diintaasaa u wanaagsan diinan qiyaman milata ibraahim xaniifa asamxa ee fudud asahla wey yani waa yasiru walaa tucasiru sakinu walaa tunafiru ayib marka waa in xagga dhaqankeeda iyo camaliyaadkeedana iyo furuuceeda fiqigana oo yusr iyo suula ay ku jirto xagga ictiqaadka iyo cilmiyaadka iyo haybiyaadka iyo arrimaha qalbigaana waa inay toosan shirka lahayn oo ilaah subxaana wa cid kale wax la wadaajinayn marka labada dhinac alxanifiya fi اlictiqaad iyo asahla fi اlcamaliyaat intuba marka caqaa'id iyo camaliyaad iyo axkaamba waa diinta toosan xaggana sahlan wma jacala calaykum fi اdiini min xaraj xasan ligayri bal xadiidku waa xasan lidaatihi ama waa صaxiix ligayri maxaa yeelay xadiiثu caaisha soo odhanaya isaguna inii ursiltu bixaniifiyatin samxa axmed iyo keyrkii baa soo saaray bisanadin xasan jalka lixaad wuxuu kaloo leeyahay shaahid min xadiiث abi umama albahili marka xadiiku waa saxiix wey xadaثna cabdالlahi bn صالح katib الleys qaala xadaثanii muسى ibn عaliي saduq rabma akhطأ can abihi cali bn rabax cali bn rabax baa la sheeganaya laakiin waxaa raajixa in lagu dhawaaqo culay bn rabax oo la taskhiiriyo culayda magaciisa loo yaqaana saasuu caan ku yahay ya saas ii qoray soo maha aniga cali bii qoray can culay bn rabax abu cabdilaahi almisri waa iqatun habt can cabdilaahi bni camr bn caasin qaala saxaabiga wuxuu yidhi arbacu khilaalin yani arbacu calaamaatin yani culay ibnu rabax baa dee magac iska leh waxaan soo nigay muusa bni caliy muusa bni culay can abiihi aabbuhu waxaa weyaan waa culay ibnu rabax aabbaha culay ibnu rabax ah abu cabdillahi almisri iqa wiilku oo muuse ah waa saduuq rubama akhda can cabdillah bni camr bni caasin qaala arbacu khilaalin yani arbacu khisaalin afar calaamo afar arrimood weye idaa ucطiitahunna haddii lagu siiyo muslimow falaa yaduruka ku dhibi mahayo maa cuziba wixii lagaa fogeeye lagaa dheeriye lagu dhaafshay canka xaggaado min addunya adduunya afar calaamo rabbi hadduu kugu irsaaqo ku siiyo wixii adduunyada ku dhaafay ama lagu geri marshay waxba dhiba kuguma haysaba ku dhaafta shidada iyo ayib midda koobaad xusnu khaliiqatin dabeeca wanaag ilaahay subxaana wa tacala hadduu ku siiyo dabeeco wanaagsan wa cifaafu tucmatin raashiin xalaal ah yacnii quud dhowrsoon wey cifaafu tucma quud dhowrsoon yacnii raashiin xalaal ah cisaaqad xalaala ah, biil xalaala ah rabbi kusiiye subxaana wa tacaala noloshooda xalaal ah iyo dabeeca wanaag iyo wasidqu xadiiin runsheegnimo markaad hadlayso run baad ka sheega halkaada shactirayn iyo halagaa sheego iyo majliska ku qurxi iyo oog matniga sharax saar iyo howlahaas isku daya mayse ayb wa sidqu xadiiin iyo runsheednimo wa xifdu amaanatin iyo ammaano la xifdiyo ammaano xifdigeed hadal runnimadii dabeecan wanaag quud xalaalnimadii intaa rabaad kugu irsaaq afartaa qodob idan wuxuu ku dhaafay dhibba kuguma hayo صحيح موقوفا وصح مرفوعا isagoo marfuucan waa asaxay arbacun ida kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya xadiidka odhanaya bu sheekhu ishaaraya arbacun ida kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya sidqu xadiiثin wa xifzu amaanatin wa xusnu khaliqatin wa sidqu xadiiث xadiidkii yuu tilmaamaya sheekhu raxmat ullah calayh marka xadiidku waa saxiix afartan haddii lagu siiyo adduunya dharba kuguma haysa sheekh wuxuu ku dhaafay wax ka weyn baad haysataa wey xadaثana abu nucaym alfadl ibn dukayn قال xadaثna dawud بن yaزيid alأcraj alcaطاar ضaciif wey oo ضaciif siday mareen xaabn xajar ee hayrkii ama ibn cadiy wuxuu leeyahay ninkan markaan dabagalay axaadiidiisa dhammaanteed wax asaga ka yimid oo lagu in kara ma arag buuri ardadii wax ka warinaysay baa aafadu ka timid asagu waa maqbuul xadiiث idaa rawى canhu iquleh maadaama ibn cadiyna waa nin ah waa muctadil fii naqd الrijaal sidii dahabi iyo hayrkiiba ay sheegeen almhi waa nawi yuctabar awi xasan xadiiu qaala wuxu uhi sheekhaa samictu abi aabbahay baan maqlay aabbihiina waxa weye yaziid ibn cabdiraxmaan ilaa sidaa daawuud ahaaye aabbihi waa yaziid ibn cabdiraxmaan waxaa eh, tawfiiqiyey oo yidhi waa iqa bal wuxuu hi sabtun weye cali bn cali wuxu hi waa sabt cijli iyo ibn xibbaan ayaguna way tawfiiqiyeen wa rawaa canhu jamaaca ama qowlka xaafid ibn xajar uu yidhi waa maqbuul bimacnaa layin xadiid maa lam yutaabac fahayru maqbuul hadalkaa hayr maqbuul wey maqbuul ninka waa ka sareeya waa ka sareeyaa calmajin wuxuu ihi wiilkiisa daawuud ah falaa arwi canhu shay wa abuuhu fatabtum cidina waa ku raacay wuxu hi waa taabici fiqaad iyo raadhibcaana ibn xibbaana waa tawfiiqi wa canhu jamaaca yani dacfiga lagu sheegayna boqolkiiba siddeetan jawaabo badan bay ka bixeen xufaaddu marka ninkaa markuu u yaryahay waa nin fiqa ama waa nin saduuqa idan marka maqbuul xaafidku inuu daaqo waa hayr maqbuul muxuusa helin muusa helin laa fii tahdiibihi walaa fii taqriibihi muuse keenin tawfiiqa calimdiin muusan helin cuqayliga ku sheeg fi dacafaa inuu yahay sabti calimdiin ka soo guuriy bisanadin saxiix marka taasuu helin sheekhu yaquul asagoo maqlay buu samictu abaa hurayratan maqlay yaquul asagoo qaala الnabiy nabi maxamed wuxuu yidhi tadruuna ma ogtihiin maa aktar maa yudkhilu الnaar waxa u badan ee dadka ummadda naarta geliya waxa u badan ee naar ummadda geliya qaaluu waxay dhaheen allah warasuulu aclam ilahay rasuulkiisa oga hawshaas waa hawlo axkaam sharci ah waa hawlo haybi ah arrimo diimeed wey qaarna wuxuu hi alajwafaani labada jawf ayaa dadka yaa naarta gelisha alajwafaan labada godan labada caloolood weeye ajwafku waa shay hortan ee godan wey siisaba baa la yidhahdaa waa maxay alfarju walfamu xubinka taranka iyo afka carabkan iyo waxaa la eegi iyo xubinka taranka carab weli waa laga daran yahay afku baa galeen mogtahay mar baan been lagu sheegayno xaraan lagu cuni marka carab ma hadlina idan marka afkan la sheexay labada af baa leeday wy warku marka lasoo gaabiyo labadaa af baa leeday xubinka taranka iyo waxaa leedhayaa iyo afka wey وأكثر ma يdخل الجنة جannada waxa u badan ummadda geliyana taqوى الlahi ilahay cabsidiisa wey iyo xusن الkhulق dabeeca wanaag ilan baaba xusن الkhulq baynu ku jiray labadaas baa ummad ummadda ugu badan waxa geliya yani jannada xusnu khuluqna markii la soo sheegay diinta wax ka baxsan bu waa iska yaraa ayb xadaثna cabdالlah bn mxamed almusnadi aw abubakr bn abi shayba qaala wuxu uhi xadaثna abu caamir alcaqadi xalaynu soo maray cabdاlmalik ibn camr ninkii loo yaqaano wey ومن رجال الجماعة قال حدثنا عبد الجليل بن عطية من ثقات التابعين عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب سيدة أمر يحافظ أبو iyo ibdaqalciid iyo xaafid xajar iyo khayrkoodba ninka asaga waa xasn xadii w marka la ururiyo xasan xadii ama riwaayata cabdilxamiid ibn bahraam canhu waaba saxiixaba cabdilxamiid ibn bahraam hadduu shahar ka wari waaba saxiix tirmidi iyo khayrkiiba sheegeen fii jaamicihi hadduusan ninkaa daba taagnayna sida raajica waa xasan xadii lianna waxyaabaha lagu diray boqolkiiba boqol cadaaladka kusaabsan wey nin yihahda bangiga muslimiinta waa wuxu ka qaato qariireed lacag ku jirto nin yidhahda xoogow hees iqhinaa buu yar garacan jiray nin yidhaahda maalin inay xoogow isku qabteen buu si la dagaalamay oo ku xadgudbay nin yidhaahda boqor buu la shaqayn jiray mooyeen xifdigiisa wax qumama cad lagama hayo ninku badnaada xoogow taraab ku sheegay ayb idan ninka asaga marka la waro khulaasada waxaa weeyaan waa xasan xadiid mudaqliciid arrinta waxaa ka guuriyey zaylci fii nasb raaya majalka koobaad toban iyo sideed xaafidkuna wuxuu ku caddaynayaa fatxiga inuu yahay xasan xadiid majalka saddexaad xadiika markuu harxay buu ku cadaynaya waxaa kaloo arrintaa ugu horreeye dahabi kitaabkiisa wuxuu ku keenay fi man tukullima fiihi bijarxin wahuwa muwafaq kitaabkaasuu ku sheegay ninka loo camr cabdilmuncim oo kitaabka taxqiijinayana bacd khulaaso dheer kadib wuxuu leey ninka asaga ah waa xasan xadiid <clears throat> can shay ibni xawshab can ummi darda qaala waxay tiri ummu darda qaama abu darda baa istaagay leylatan habeen buu istaagay yusalli asagoo tukanaya abu darda oo ninkeeda saxaabiga jaliilka ahaa ayaa habeen salaad isu taagay qiyaamuleil fajacala abu darda wuxuu bilaabay yabkii inuu ooyayo inuu bilaabay yoohin wayaquulu uu leeya ku ducaysanaya allahuma axsanta khalqii faxasin khuluqii allahuma allahyow axsanta waxaad wanaajisay oad qurxisay khalqii abuurkayda oo lixdii laxaagooda dhammaystirtay ninkaa quruxsuma laga dhigtay ee faxasna alla ii wanaajiy ii qurxi oo ii sabi khuluqii dabeecadaydana dabeecadda iyo akhlaaqda isluubta rabbi ii hagaaji xataa asbax intaas ku celcelinay salaatuleylkii ducadii ilaah waa ka baryahayey intaasuu la taagnaa abu darda radi allahu tacala canhu faqultu waxaan iga tiri haweenaydiisii xaaskiisii yaa abadarda abaadardaao maa kaana ducaa'uka mundu leyla ila fii xusni khuluq ducadaada waxaan xusni khuluq ka ahayn calay ma soo ma aha meelaha kala dusid maa kaana ducaauka ducadaada ma ahayn soo ma aha mundu leylata xaal laga soo bilaabay ilaa fii xusni khuluqi dabeecan wanaag ilah baad weydiisanaysa intaa kaliya wax kale mala weydiisan soo maaha saasay arrintu soo maaha jawaab baa la weydiiyey ayib faqaala wuxuu yidhi yaa umma dardaa umma dardaaye ina alcabda almuslima addoonka muslimka yaxsanu khuluquh dabeecadiisaa wanaagsanaan aw yuxasanu khuluquh ama wuxuu u shida ma jira wuxuu yuxsan u yidhina wama soo maha yaxsanu khuluuqhu dabacadiisa wanaagsanaan xataa yudkhilahu ilaa uu geliyo xusnu khuluqihi aljannata dabacadiisa ruuxa wanaagsanaan ilaa dabicadda wanaagsan ay jannada geyso xataa yudkhilahu ilaa uu geliyo xusnu khuluqi dabeec wanaaggiisu aljannata u geliyo wayusiibu waxaa xumaan ruuxa muslimka khuluqu dabeecadiisa xumaan xataa yudkhilahu ilaa dagaxumada ay geliso isagu khuluq dagaxumaysa ay geliso annaara naarta idan waxaan ugu wareysay inta allaahumma axsanta khalqii faxasan khuluqi aan ugu wareysan waxaa weeyaan waaba mahadhadi wey meesha hawsku ka dhaqaaqaysad weeye dabeeca wanaaggiisa o dhan baa ku idil wey saa darteed baa nabig waxaa leey wa inaka lacalaa khuluqin cadiim waa dhammaatay wlcabd lmuslimu adoonka muslimkaana yukfaru lahu waa loo dembi dhaafi wahuwa naacimun isagoo jiifa ku darsa buuri bimacnaa ana waa jiifta miyaha waxaa laga yaabaa inuu u abu dardaa an waxaanu dhahan ducaysto anna waa jiifta laakiin laftirkaagu dacawan kugu daray inay tahay waa macquul wlcabd lmuslim adoonka muslimkaana yukfar lahu waa loo dembi dhaafi wahuwa naacimun isagoo jiifa qultu waxaan ahay umu dardaa yaa aba dardaa kayfa yukfaru lahu wahuwa naa'im see loogu dembi dhaafi ruux iska jiifa oon shaqaysanaynin oon alla baryaynin oon cibaadaysanayn qaala wuxuu hi abudarda ku jawaabay yaquumu waxaa istaagi ahuuhu walaalkii min alleyl walaalkeeda habeenkii istaagi oo fayatahajad markaasuu soo jeedo cibaadaysan fayadcu allaha ilaahay buu baryi caza wajal fayastajiibu lahu fayastajiib ilah waa ka ajiibi lahu lilmuslimi daaci muslimkii ducaysanhaye ilah waa ka ajiibahaya ducadii wayadcuu wuxuu kaloo u ducayn liakhiihi walaalkii markuu asagu ducayso waalkiina u ducay fayastajiib allahu lahu fiihi waalkii ducay u ducayn waa laga aqbalhaya marka saasaa loogu dembi dhaafay asagoo iska jiifa waalkii kaloo cibaadaystay oo muslim oo jecelo qaraabayiin ama saaxiibayiinba u ducayey idan ilaah hebel dembigiisa dhaaf waa laga dhaafay asagoo jiifa marka loo dembi dhaafay wey wayadcu wuxuu u ducayn ilaa akhiihi waalkii buu ducaynayaa fayastajiibu alla waajibi lahu lilmuslimi daaci fiihi fi lmadcuwi lahu ka ajiibahaya ضaciif اlisnaad lidacfi shahr ibn xawshab wاraajixu ana sanad waa maxay waa xasan sanadku xasan wey xasan isnaad laakiin sheekhu kuma qasbayn qasbi mayno inuu sheekhu asaga ku qancay inuu yahay daciif ninka asaga ah waa ijtihaad lan masala atasxiix tadciif waa masala ijtihaadiya wey ayib sheekhu khaldan yahay macno ma aha ijtihaadkiisa halkaa la mara annagu hadda markaan fiirino waxaa nala xoog badan inuu sanadku xasan yahay ayib laakiin ducaa buu sheikhu bitaxsiin اkhuluqi صaxiixun laakiin allabariga in lagu allabaryo ah ee ilaahaw saad khalqiga iyo abuurkay u wanaajisay dabeecadiga u wanaaja waa saxiix duruq fara badan bay leedahay intaas kale ama qisadan dheer buu sheekhu daciifinaya laakiin waa xasan isnaad xadaana abu nucmaan maxamed ibn caarim maxamed ibn fadl asaduusi caarim ninka loo yaqaana wey waa nin iqaa xaafida ila anahu tagayar i akhir cmri qaala wuxu uhi sheekhaas xadaana abu cawaana wadax alskori can ziyaad ibni cilaaqa abu malik iq can usaamata bni shariik oo saxaabi wey qaala wuxu uhi sheekhaas kuntu cinda اnabiy kuntu cinda الnabiy nabi maxmed baan la joogay wajaaad waxaa timid alacrab reemigii baa yimid naasun baa yimid kaiirun fara badan min haahuna xaggay ka yimaadeen iyo haahuna xagga waana xilligii xajka weye saasku nabigu xajinaya caama cajda wadaaca weeye sida riwaayad ibn xibbaan ibn khuseyniya ayib nabiga anoo la sugana la xajiyo doonhay baa roomiyi baa soo fakaday xag ka yimid oo xag ka yimid oo kor ka yimid oo dul ka yimid oo meel kasta ka soo yaacay la raacahaya fasakata annaasu dadkii baa aamusay laa yatakallama ayuuna hadlaynin hayrahum hayr alacraab dadku dhan way aamuseen roomiyiin marka la baxay waxaa lii dadku intaasu nabiga la joogteena aamusa shibdhaha annaga maanta nabiga wax weydiinayne ka baxa aagga samyaal baa amasha reer madiina oo ka baxa adka faqaaluu reer madiin waxay idhahdeen yaa rasuula rasuulka ilaahayow acalaynaa xarajun wax dhiba ma nasaarayin yani acalaynaa xarajun yani ismun aw dayqun wa mashaqa fii kada wa kada su'aalay nabiga weydiiyeen nebi maxamedo waxaa daanu samayn ma dembiba ma culaysba fii ashyaaa bay weydiiyeen oo min umuuri naasi dadka arrimahooda ka mid ah dhaqamadii dadku ay samaynayeen ee acmaashooda qaybo ka mid ah ee weliba miyay ku badnayd bay rasuulka weydiiyeen salawatullah waslamu calayh laa ba'sa biha aan dhib lahayn bu saxaabigu ku leehay arrima aan dhib lahayn oo iska fudud ayay nabiga weydiiyey ila saxaabigu hawshuu la socda diintu yaqaanaay arrima aan dhib lahayn ba nabiga nabiga de inaan dhib lahayn ba u sheegay marka u dambaysa nabigu wuxuu faqaala wuxuuhi yaa cibaadallah addoommii ilaahayow wadaca allaahu alxaraja dhibka ilaahay waa ummadda ka dejiyey wadaca allahu alla waa dejiyey waa ka dhigay ummadda alxaraja yani addayqa washidda ilaa imra'an ruux mooyeen iqtara laka amaah qaatay ka dayn qaatay imra'an ruux muslima dulman gadaro bimacnaa hilibkiisa cunay xantay wey wax ka sheegay ina arba ariba istidaalat rajul fii cirdi akhihi muslim ribata ugu weyn nabig sal sl waxaa weeyaan ribada amwaasha waxaaba ka daran inaad walaalka cirdigiisii wax ka sheegtay dhiiggiisii sharaftiisii nasabkiisii akhlaaqdiisi wax ka sheegto ool xamato ilaa ruux mooyeen iqtaraba ka amah qaatay bimacnaa cantuuyo cunay hilibkiisii imra'an ruux kaleeda dulman gardaro weliba oon xaq aan wax kaga sheegin waan jarxi iyo tacdiil iyo hawlaha midna ahayn fadaaka midkaas alladii kii weeye xarija cidhiiga galay oo halaka halaagsamay ninkaa wey diintu wax xaraja iyo wax dhiba ma lehe ninka halaagsamay ee dayqa ku dhex dhacay ee dhalada dhex fadhay waxaa weeye ruuxu ruux muslim wax ka sheegay remiyo islaaliyaa leyd fadaaka midka alladii midkii weeye xarija bimacnaa cidhiiga galay oo halaka halaagsamay ninkaa wey qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula rasuulka ilah aan natadaawa ma isdaaweyn karaa dhibbi iyo geedadeegeyn iyo xanuunaha ma layska daaweyn karaa qaala nab wuxuui nacam yaa cibaadallah adoomiya ilaahayow tadaawa isdaaweeya alamru lilibaaxa faina allaha caza wajalla ilaahay lam yadac ma dejinin adduunkana ma keenin daa'an wax cudur ama xanuun ah ilaa wadaca wuxuu u soo dejiyey lahu shifaan daawo xanuun kastoo yimaada adduunka wuxuu leeyahay weeye daawu lehay hayra daa'in waaxida hal cudur mooye hal cudur baan daawo lahayn asagu qaaluu waxay dhaheen wamaa hiya cudurkaa maxay tahay yaa rasuul xanuunka asaga ama cudurkaa muxuu yahay ciladaas wamaa hiya yani ciladdaa maxay tahay qaana wuxuu dha alharamu gabownimo dawo ma laha kan daawaale iyo ayneed iyo wax kasta lagugu sameeyo tiire iyo wax kasta lagu mariyo wuxuu kari waan sii socotaa wax kastaa lagugu sameeyo halagu jooxo jira xata biha lagu sameey halagu xayo halagu cucubo sidii maqaarkii ama <laughs> halagu wada aakhiru wadico ah, caliyada alcishan waay gacmana oo dhan baa ruxanaya sida loo cadaraynaya ayib kaa asagu dawamalaa laakiin xanuunaha kale iska daaweeya qaaluu yaa rasuul rasuulka ilaahayow maa khayru maa ucطiya alinsaan meeshu bukhaari ka raba intan dambe wey maxalu shaahidku maa khayru maa ucطiya alinsaan maxaa u khayr badan ruuxu hala siiyo maa khayr maa ucطiya alinsaan ruux bini aadam wax la siiyo maxaa u khayr badan maxaa u wanaagsan qaala wuxuu nabig wuxuu yihi khuluqun xasan dabeecad wanaagsan dhaqan wanaagsan lambarko wey marka ninkuu rabbi siiye ilahay ku xamdiye xadaثna muسى بن ismاعيل التبوذكي قال xadaثna إبراهيم بن سعد الزهري ثقة ثبت أخبرني بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن cتبة بن مسعوud من ثقات التابعين الكبار ana bna cabaasin qaal kaana rasuullah rasuulka ilah wuxuu ahaa ajwad annaas ummadda midka u deeq badan ee u khayr badan bilkhayr khayrka ruuxa u deeqisan ummadda ee uguna deeq badan buu ahaa xagga khayrka wa kaana ajwada maa wa kaana wuxuu ahaa ajwadu maa yakuun xilliguu nabigu u deeq badan yahay kii ahaada fii ramadaan yani fii ramadaan baa khabarka mubtadaca ama kaana ismiga ee khabarkeeda fii ramadaan wa kaana ajwada maa yakuun xilli uu ahaada mid deeq badan wuxuu nabigu ahaa fii ramadaan nabigu waa deeq badnaa is ahaanba laakiin xilliguu u sii deeq badnaa yakuunu fii ramadaan yakuunu fii ramadaan kaana xaasilan fii ramadaan w weliba xiina xilligiibuu nabigu usii deeq badnaa yalqaahu uu la kulmahayo jibriilu jibriil alayh isalaatu wasalaam wa kaana markuu nabigu jibriil u imanayana xilligay marti ku imaanaysoo kale munaasabaadka kale in la badiyo waxbixinta oo camalkaadi khayrka aad laba laabto oo qur'aankaskaadi cibaadadaadi waxbixintaadi wixii dhan ba ku dhufata laga qaadanaya xiina yalqaahu jibriil wa kaana jibriilu jibriil wuxuu ahaa yalqaahu kii rasuulka la kulma fii kulli leylati min ramadaan habeen kastoo ramadaan bisha ramadaan ah yacridu wuxuu u bandhigi jiray calayhi rasuul lah alqur'aan yacridu waa bandhigi jiray rasulah sal slam alqur'aana qur'aanku bandhigi jiray calayhi calaa jibriil mise jibriil nabiga ku dul akhrinay intuu waa macquul faida laqiihu jibriil jibriil markuu nabigu la kulmo kaana rasuul rasuulka ilah wuxuu ahaa ajwada bilkhayr khayrka mid kaga deeq badan kagana deeqsan wax khayra wax wax qabasho ah min ariixi dabaysha almursalati labeer dabayl socoto ordaysa nabiga khayrka uga degdeg badnaa wey wasaaricu ilaa maqfira fastabiqu khayraat xadaana maxamed bn salaam albikandi qaala akhbarna abu mucaawiya maxamed bn khaasim الضariir can اlacmash sulayman bn mhraan can shaqiiq bn salma can abi mascuud ansari cuqba qaala wuxuu ihi saxaabigaas qaala rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu yihi xuusiba waxaa la xisaabay rajula minman kaana qablakum bimacnaa maadaama ay dhacayso oo la xisaabi doono marka qiyaamo la gaaro idan wixii iman lahay mustaqbalka ahaa maadaama xaqiiqa yaqiin yahay maanta waa laga cabiraya idaa waqacta lwaqaca wey ayib alxaqatu malxaqo kale wey ayib marka xuufida waxaa la xisaabay xufi nin baa la xisaabay min man duul dad ka mid ah kaana qablakum hortiin ah reer banu israa'iil idinka horreeyey nin ka mid ah xisaab loola istaagi waa loola istaagi doonaa maalinka qiyaama falam yuujad looma helin lahu ninkii min alkhayri khayrka xaggiisa shay lagu milan wey wax khayr ah oo tawxiidka ka badan lama helin wey farciyaadka iyo camaliyaadkii lama helin waxaan ka ahayn tawxiidkiisii iyo inta soo socota ila laakiin annahu qad kaana wuxuu ahaa ninku rajulan nin bu ahaa iyo khaalidu la dhaqma la macaamiltama annaas ummadda oo ganacsada ah wa kaana muusiran hodanna waa ahaa tanaad bu ahaa ruux tanaad u ahaa taajir waxa u oo kale fakaana yamuru hilmaana fakaana wuxuu aha yamuru kii faroo amra hilmaanahu addoommadiisa an yatajaawazuu inay ka dhaafaan can almucsiri ninka mucsirka saboolka ah wixii deynan ruux sabool lagu yeerso u dhaafuu dhihi jira intaa ka rida intaan bixin kartaa maya iskaba tagba riwaayo kale cad ka muusirka hodanka iska bixin karna wuxuu dhihi jiray siin jiray muddu siin jiray kaana yantadir can almuusiri wayadac can almucsir ninka mucsirka waa ku cafin jiray ama waa ka dhigi jiray ka ridi jiray meelaan kugu wadaga boqol kun labaatan kun iska keen ama iskaba tag ninka muusirka iska bixin kara hodankaana xudhi jiray niyow hadda say kugu tahay xoog kash magi baahnay beri iska keen beri way waatay bil dambe iska keen orab marka laba kooraba xaggii xaggaba ninku fiican bu ah qaala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu yidhi fanaxnu annaga rabbi ah ayaa xaqu ku mudnaan leh kana mudan bidaalika arrinkaa in laska ruuxda dhaafo ah minhu min hada alcabdi addoonkan ninka mucsirka iskaga dhaafi jiray anigoo rabbi ah oo dhaafi iyo cafwi iyo kufraan ba iskale ayaa ka mudan ah addoonkayga fatajaawaza canhu ilahay markaa waa ka dhaafay dembigo dhan baa laga dhaafay idan waa xusnu khuluq xusnu khuluq way inaad kii fadankaana tidhao niyo xilligaada karigaad iska keen kii mucsirkaana wuxuu bixin waaya qayb aad ka dhinta ama aad ka daysaba ayb waa camal aad u qiimo badan camal aad u weyn wey janaa lagu galayo xadaana maxamed salaam albikaji can eh, ibn idriis cabdulahi bn idriis waa nin xaafida min rijaal jamaca cabdulahi bn idriis qaala samictu abii yuxadiثu can jaddii can abi hurayrata samictu waxaan maqlay abi aabbahay oo idriis ah idriis ibn yaziid waa habt min rijaal jamaca hata aabuhu yuxadiثu asagoo ka warramayo ka tabinaya xadiidka can jaddii awogey awowgiisna waa yaziid bn cabdiraxmaan alawdi يزيد بن عبدالرحمن الأوdي waa taaبعي ثقاء من رiجاaل جamاعة عن أbي هuريرaةa sanadkan waan soo maray qaybo ka mida qaybta dambe weli suئila rasuul rasuulka ilah ba waxaa la weydiiyey mا أكثر ma يudkhiل الجaنة maxaa u badan oo umadda jannada geliya ma أكثر ma يudkhiل الجaنة jannada wax geliyo wax u badan mxuu yahy نب محمد صل sلم qaala nab wuxuu yihi تaqوى الlah ila ka cabsi ilaah laga boqo ayaa janno oogu badan wax lagu galo iyo xusن الkhulق dadacawanaad dabeeca wanaaggu waxay kamid mid tahay alla ka cabsigiisa taqwallaahi bay ka mid tahay laakiin shaygan marka fardigan ka mida taqwada ka mida waxa gudan loogu sheegay waa licadamati walijalaalatii wey mar haddii shay caam ahaa qayb ka mida loola baxo wixii loola baxay qabtaa ayib wixii loola baxay bay qabtaa qaala wuxuu yihi saxaabigu wamaa akar maa yadkhulu الnaar waxa u badan naar ummadda gelayana muxuu yahay qaala alajwafaan alfamu wاlfarju haddaynu soo marayn xadaثna ibrahim ibn mundir صaduuq takalama fi axmed liqowlihi fi اlqur'an liأjli اqur'an masalة اlqur'an ayuu ku sakatiyey siisa kale nin iqa weeyaan saduuqa axmed bay xoguu ku adkaa masalatu khalqi اlqur'an buu dhex fadhiistay qaala wuxuu uhi sheekhaas xadaثna macan ibn ciisa alqazaaz abu yaxya alqazaaz min ahbat asxaabi malik marna waxay dhaanba waa abatu asxaabi maali waa ruwaatu maali muwadaka ragga qaatay yuu ku jira can mucaawiya ibni saalix dhowr kor baynu soo mar waa nin iqa ah can cabdiraxmaan ibni jubayr iqa ah. can abihi jubayr ibn nufayr iqatun jaliil can nawaas ibni samcaan alansaari waa saxaabi jaliil ah anahu saala rasuul lah rasuulka ilah buu weydiiyey xadiika arbiciinka ku marta anahu saala rasul rasulka ilah wuxuu weydiiyey can albiri samafalka wanaaga maxaa wanaaga maxaa sama ah iyo wاlm xumaha xumaanta iyo dembiga iyo samaha iyo wanaaggu nabiga weydiiyey qaala nabig xu albiru wanaaggu ama samuhu waxaa weeye xusn اkhulqi dabeecada wanaagsan baa biri ah wاlmu dembiguna waxaa weye maa xaka wx xoqa ama xagta ubay ibnu kacab wuxu ohan jiray maa xaaka fii sadrika fadac wixii ku dhiba laabtaada ood ka shikido ama ah, marba ku dala iskagaba tagba maaxaka wxoa bacdu nas wxu qoraya maaxaaka oo alif lagu taago labadu way sugan yihiin min riwaaya maaxaaka wuxuu xoqa ama dhiba fii nafsika nafta yani fii qalbig wa karihta aad ka hosato an yaطalica inay kugu arkaan calayhi dushiisa annaasu ummadda dembi wey hadduu wanaagsan yaha laga carari ilmuhu markuu siyaarka baranhay wa dhuman markuu siyaarka baranhay ama jaabka baranhay meelahaasuu la gelay oo soo rumeeyan oo maanta la dhi wareegay oo baranhaya saleemada markuu isqaranhaya idan wax kastoo dembi ah caqligaadu mararkooda wuxuu kuu sheegi waxaan xun kadib bay naftu iyo shaydaan baa kuqudayn kuqudayn kadib waa dardari hadhow markaa dembiga gashana kadib haddana haddii xoogo iimaan kugu dambeeyo waad garan inaad dhex fadhiisato ayib idan marka waacir min nafsika oo qalbigaada ilahay waa ku siiyey waacid khaarija oo kitaabu rabbika wa sunnati nabiyikana waa lagu siiyey marka yadadki baan la karin wa karihta eh, aad koonsato an yaalica inay kugu daalacdaan kugu arkaan calay dijta annaasu duqayaa xurmaynayso reerkiinna ama culamaa ama akhyaara oo darcas ah wixii dembi ah inay kugu arkaan waajid waa ka dhuman waad u dembin iyagoo soo socda xag kaloo ka bixi jidka soo qaamaad ka leexan wuxuu haddii wanaag yahay maad salaanta ayagana wax ka siisi maxaa u carari hadduu wanaag yahay maxaad u carari maad ayaga wax ka siisi way fog tahay ayib baab اbkli bakaylnimada u baab yahay ayb bukli iyo fixi waa ismid baa la yidhahdaa waadana waa kala qaadano bukli waxaa weeye ruuxu inuu wixiisoon kuu jiido waxba insa ummadda siinin laakiin ummadda wax loo qabto dhib ooma arko ninkii wax bixin lahaana ka hor istaagi maayo hada huwa bukli fixu laakiin waa maxay wixiisana bixin maayo ummaddana wxiisa ka hor taagan yahay war odhan tahaye waxbaa la bixin maqashay carruurta meesha bilaana dhigi war meeshaa ku dhiman miyo war reebaleeya kaa xoolo badan waa khayr maanac xilin asagoo bixin maayo ummaddii khayrka u hoolanayna hor istaagaya carqalad buu ku samay idan gacantiisana wa kaa sinmay gacanta leedna in wax bixisa ma ogolo shuxiga marka daran bay cuma qaadku yihahdaa almuhim isku mid wey cabdullahi bin alaswad waynu soo marray xalay muslimiin cabdullahi bin maxamed ibn abilaswad qaadi hamadan waa nin fiqa ah xujaa qaala xadaana xumayd ibn alaswad ibn alashqar saduuqun yahin can alxajaaj asawaab xajaaj ibn abi xusmaan baa magaciisa loo yaqaana abusalsal kindi waa nin fiqa isaguna qaala wuxuuhi sheekhaas xadaثna abu zubayr muxamed bn muslim ibn tajris almaki qaala xadaana jaabir min taabiciin xadaana jaabir ibn cabdillah qaala qaala rasul lah sal slam man sayidukum ila jaabir reer bani salemu ahaa wuxuu marka man sayidkum uwaafkiina waa kuma garaadkiinu waa kuma yaa bani salamata ya reer bani salamo war reer bani salamow waxbaa laisweydiin hayaay yaa iwaas idin ah yaa isam yaa garaad iyo suldaan idin ah qaal qulna waxaan nidhi haddaan jaabir nahay jaabir iyo raggiisi jud ibnu qays ninkaa jud ibnu qays loo yaqaano yaa nooca ah iwaas jud ibnu qaysna waa jaabir abtihi jaabir abtihi wey ayb waana siibiga cabdillah bn camr xaraam cabdulahi bn camr xaraam iyo jaabir aabihi muxuu noqonayaa siidi idan haddee aabbaha siidiyi muxuu ka noqon absigaay haddii siidiyo kale ahayn adhya kale waa un wax galabma ayib qulnaa waxaanu nabi maxamedow jid ibnu qays baa sayid ugays ma ah calaa anaa laakiin bay dhaheen nudakhinu waanu ku dakhalnay xogna xoogo bukhla waan ku siinaa waa ugays laakiin xooluu faraha ku mudnaa way raaciyeen tadiid mesha ku furan jaxu tadiid bilaabin saxaabadu waxay dhi calaa ana anagu weliba ayadoo wey weliba ayadoo anagu nubakhiluhu aanu ku bakalin xukmihi xoogo bukli baan ku sheegnaa ninka hadduu ugaashiya moogta ama mas-uul yahay waa inaan bakaylnimo wax lagugu tirin bakhaylnima ugu daran markaad mas-uuliyad haysa bakhaylnimo iyo yaa kuugu daranba mushkila haddii ninka waa nin gacan adag bakhayl weye haddii moogta iimaanla-aanta bay keenaysahay waa kanu soo marray hadday waxyaaha doonaysaa bakhiilnimada aad ka caafimaado nin deeqsi oo asagu hinfadaha la saaxiibay dheh ase bugaal qabo wx soo gaara bixin hayo qariibanba ninkaa dabagal bay dheh oo muqadir ah marka dabxooye waxaa kugu sahaari inaad bakli ka gurto isaga inaad gaar weydo almuhim waa dabecad ilah waa cudur rabaae cudur waxaa kugu abuuro khilqiye ilahay ka biri subxaana watacala inuu kaasi qaato isagoo wax ka soo abuuray qaala bnxuri wa ayu daa'in cudurkeeda adwaa ka cudurnimo weyn oo ka balaayeysan min albukhl bakhaylnimo ma cudur bakhaylnimo ku xun baa jira bacd riwaayaat wa ayu daa'in adwau oo la hamseeyey mahmuus mahmuus laga dhigo bay qorayaan laakiin hadda waa maqsuur baa u qoran waa qasri adwa adyau waa isku mid dhib ma lah wa ayu daa'in cudurkeedaa weeye ayunan siiq lcumuum bay ahayd adwa ka cudursan min albukri bakhaylnimo cudur maba jiraa weeye ka cudursan bakhaylnimo maba jiro wey aadla ka weyniyo musiibada wey ma jirto nabi waa bedela saacaddiiba bal sayidukum sayidkuna waxaa weeye camun wajamuux saacaddan laga bilaabo sayidkuna waxaa weeye camr ibn اljamuuc saxaabiga jaliilkaa ee beder ka qayb galay dacriyaad waxay sheegaen iska qayb galin nin naafooda ah laangaru ahaa ayib islaamkiisa ugu ta'ahuray dadkii wuxuu ahaa gadaal ka islaamay ansaar sidaas ku horreeya islaamay muuse raacin ayib sanab weyn buu lahaan jiray marka wiilasha reer bani salim ee islaamay habeenk markuu saxey intay jiidaan ay baktiga ku tuuraan sanab buu lahaa caadada caanaha ku shubo kadib wiilashii yarka reer bani ee jaabir kamid mid aha la islaamay ee fara badnaa xataa wiil dhalaa kamid mid aha isagii dhalay iyo wiil walaalkiia ka ah oo muslimiina yarar ah yaduu marku adinka seexiyo intay soo dhowintaadaysana ka xidi jireen mar eyday lugta kaga xidheen meel meel qashinqubay ku rideen mar xaar bay marmariyeen iyo saxaro aroortiis intuu raadiyo dondoon soo orankaas ku mayri oo ka dhaqi wuxoo dhanankaas subag iyo saliid intuu mariya caana ku shubi waa dhiganaya marka naftoodkana waagi dambe wuxuu ii beled u jiro wuxuu i haddii aad ilaah tahay adiga ey dad kuma wada jirteen bay bakti ey ah ey baktigii saacada laga bilaabo ilah nin kuma ictirafin oo ka tabadkeen wadamanka yarka maskaxdaas buwaadi kor kusiidaayo nimanka kusiidaayo kolba qasha kugu tir mar beesaneelo ku diina mayska qabato saacadaas waa usi ilaahay ayib marka eh, raggii xadireebu kamid aha uxud uxud buu ku shiiday asagii eh, eh, cananan jamuux iyo walaalkii iyo wiilkiisa khaalid iyo mucawad saddexdaa bay ku shiideen xud bay ku shiideen weyna su-aal weydi nabi maxamedow lugtan bagarta waan hangollaynhayaa hadda si fiican dagaalamay shiido akhra may kala baxaysa lugtu nabigu sal slam haddaad inta shiidto ayaday saxiixda ku soconaysaa ayib saacaddii buu shiidayba ugu dagaalamay arrintiisaana bedar waagi hore bedar niman kale kama soo waxay le wiilishiisa xiray dagaalka bedar marka loo dhaxay waxay dhaabay naasi baa u bahay annagaa boodayno fardaha raacayna iska jog wiil badanoo isag waalihiibaa dagaalka tegey asna waa reebaa la sheega marka meesha naafida ka duuraysa inagu kii lix laxaad qaba wax kasta hulaya baa la karilaaya mushadaaxid bu ahaa wa kaana camrun camr wuxuu ahaa waxaa kaloo laga qaadanayaa ninka mas-uulka ah ee beesha hogaaminaya ama xilka haya cudur xun hadduu kusoo baxay in ummadda laga bedelo mas-uulka dhammaan ree banisan cudurka xumajir hala bedelo siaa waa isku ahaanmayso idaaskaa xilligaa joogan muxuu ahaa arrimaha muslimiinta iyo qoyskaasu soo gudbi jiray sida curaafadii shaqan jiray isagaa lagala xaalayey isagaa wuxuu soo gudbinaya idan waa mas-uul xubin baarlamaanbu matalaya idan ninkii mas-uuliyadda haduu ka bixi ama cudur xunoo diidan lagu sheego waa in meesha laga qaado dasbitaa ka imanaya baa laga qaadanaya wa kaana camru wuxuu ahaa calaa asnaamihim fi ljaahiliya asnaami bani salama asnaamta reer bani salama ayuu mas-uul ka ahaa ninkii hayadaa u weyna qoyska baalka gacanta ku hay jid ibnu maxaa loo siiye loogu dhiibay xoolihii ma xoolo badnaa nin xoolo badan baa saasa reer loogu dhiibay laakiin in laga fiican yahay laga deeqsan way ogaayeen laakiin maadaama qoysku hadiyo koor mar ay ma kugu iman oo maglaxo kugu iman oo dhib kugu iman hadiyo koor ninkooda iyo xoolaha badan xaggiisa loo bataa xataa soomaalidu hadday nin ugaas ka dhigaan faqiir ah saacadda la caleema saare lagu caana yaa xoolihii ururin jiray saddexa caana nacan kiiba kun neefba loo goosan jiray fardo iyo baqaal saan uwees u laga keena ugu kala tuuro oo daranyaqaadka u soo qaado xilka u soo qaado nin xuseen rabaa yaa faqiir xaggee la geynaya saas haji dhaqanku aan jiray wadaadku waa inuu marti qaadi karo qabaa'ilin kala dejin karo dhiig qaadi karo nin danka u fadhiya inuu yahay hawshaana qabi qoyska laga rabaa saasay jiddi loo doortay kadib marka bakaylan lagu sheeg nabigu waa bedelay wa kaana camr wuxuu ahaa calى afnaamihim afnaami bani salma afnaamta reer bani salma ahaan jiray oo mas-uulka ahaa fi jaahiliyati wa kaana wuxuu dhaqan u lahaa waagi dambe u islaamay yuuliyu mid ka weliimayuu ahaa can rasuul rasuulka ilah buu weliimaya allabari ka dhigaysaday idaa tazawaja markuu nabig guursado nabig markuu xaas guursadana asagaaba iska u weliimayn jiray martiaad buu samayn jira intii ari laa dhi jira cuna noolaada maxay tahay oo weli nabi oo nabigaa sumiya haweekaa lama hata na cuna nin culus buu ahaa deeqsi ah waa laga qaadanaya walaalkaa ama inaad qaraydaon saaxiibadkiina ka welimin karto oo la sudinba heel baarasbaniya kaala cunaad alla maanta waa laga qaadanaya xadaana maxamed bin albikadi bukhaari lakibaariga ku tilmaaseegaa riwaaya ah wa kaana camrun yactarid calaa asnaamihi asnaamta reer bani salima wax ka sheegi jiray oo ka odhama jira mucaaridi jiray wa haddii yactarid calaa asliha lagu xumbaado ayib maxaa kaloo dheci karta inuu isku gudbi jiray loo jeedo bimacnaa wuu difaaci jiray waa macquul aadaanka baa jooga miya fadalu قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن سلام البيكندي ثقة حافظ قال حدثنا هشيم بن بشير ومن ثقاء لكنه يدلس ويرسل an cabdlmalik an cabdilmalik ibn cumayr waa min iqaat ataabiciin waa iqatu fasixun caalim baa lahadaa tahayara xajbuhu lama kabar warabama dallasa abu xaabid ku leeh qaala xadaana waraad katib almuiir waana mawlaahu asagaa xorey karaana u aha gacanyar u ahaa isagana xorey waa min iqaat taabiciin qaala wuxuu ihi kataba mucaawiyatu mucaawiya soo qoray oo fariin usoo soo diray ila mugiira bn shucba aaqafi aniktub iisoo qor buuri yani mucaawiya wuxuu soo codsanaya min ashaam ka soo codsaday mucaawiya mugiira jooga xijaas ka codsanayaa in u soo tobiyo farrimo diimeed aniktub iisoo qor ilaya aniga bishayn shay oo samicta waad ka maqashay min rasuulilah axaadiis nabi maxamed ka maqashay wax ka mida iisoo dir buuri fakataba waa qoray almugiiratu baa qoray ilayhi ilaa mucaawiya muxuu qoray ana rasuul allah rasuulka ilaahi kaana wuxuu ahaa yanha ummadakii ka reeba can qiila waxaa la yidhi wa qaala hebel wuxuu yidhi iyo wa idaacati ilmaal maalka oo la dhumiyo la dayaco lagu ciyaaro oo meelaan khayran lagu bixiyo meelaan bannaayn lagu bixiyo idaacat ulmaal waa asagoo lagu ciyaaro xagga daryeelkiisii iyo xanaanayntiisii taaniyan asagoo lagu bixiyo meelaan bannaanayn intiba wakarat suaal iyo suaasha badan suaasha badanan faaiidada lahayn an cilmi ku dhisnayn ayaana ummadda nabi waa ka reebay wa mancin diigo ummadda nabi ka reebay iyo wahaatin keen maya keen w waa maya keen ama waxba bixina laakin waxaada keen waxayda maya waxaada laakin soo soco waa soconaysa maha waa lasdhaafsado in lasdhaafsado wey iyo xuquuq hooyooyinka lagu caasiyo xuquuq waxaa weeye hooyooyinka lagu caasiyo bimacnaa in la dhibo la adiici waayo cuquuqu waxaa weeye bir hooyada lagu dhagaa adkaadoo la caasiyo markay amarto dhibna loo geysto bimacnaa wax kastoo dhibsanayso in laga ilaaliyo wixii aan markaa diinta aan ka dhan ahayn wa can wacdi ilbanaati gabdhaha in la noola duugo iyagoo noolo la duugana umadda waa ka reebay qur-aankuna waa diiday ayb waa caada jaahiliya xadaana hishaam bn cabdilmalik abdilwaliid qaala samictu ibna cuyayna sufyaan qaala samictu ibna munkadir maxamed taabiciin samictu jaabiran maa su'ila الnabiyu isagoo leh maa su'ila nabiga lama weydiinin can shayin qatu weligii wax lama weydiino wax bixina ama adduunyaa oo faqaale u yaalla maya nabiga iska ilaalin jiray gacantu ka saari hadduu hayo hadduusan hayninna ballan wanaagsan yabaho wanaagsan ballamin wanaagsan soo maray xali baynu soo maray habeen asaalix lilmari asaalix maalka wanaagsan ee ninka wanaagsan gacantiisa ku jira iimuhu lea laga hadlahaya xadaana cabdlah bn yaziid almuqri min kibaari shaykh bukhaari qaala xadaana musa bn culay musa bn culay haddaynu soo mara saduuqu rabbama akhta qaala samictu abi oo culay ibn rabaax ah culay ibn rabaax isagu aynu soo maray iqawo isagu yaquulu samictu camr bn oo qaala yidhi bacaa ilaya الnabiyu saxaabiga camr bn ahaa ba wuxuu leeyahay bacaa waxaa ii farin diray ilaya aniga annabi nabiga ii farin diray nabiga yidhi inuu camrow faamarna faray oo amray an aahuda inaan soo qaato calaya dushayda iyaabi markayga aan soo saar labiskayga hubkayi iyo wasalaaxi hubkay nabiga fariin buus wuxuu hi camarow ii imow waxaana ii timaadaa adoo labisan oo halmadkaadii iyo seebtaadi iyo gaashaankaadi iyo warankaadi iyo qulucdaadi iyo ehligaadi wax o dhan wato waxba ku dhinna iyo dharkaadi adoo labisan imow dagaal oo diyaar ah uma aatiyahu inaan imaado facaltu sidaan yeelay nabigu amray faataytu waana imid bu nabigaweligeeda tawadaasoo abanay nabi maxamed weyse qabanayaan u imid fasacada waa taagay waa koriyey ilaya aniga albasara arag kor buu nabigu ifirsho ila wuu fadhiyey weysinay anaga anu taagan baan imid nabiga kor hoos buu firiyey inuu yahay ummadda hoggaamin kara inuu diyaar yahay inuu yani wax kala dhiman yahay si fiican baa loo firiyey ninka la cabiro wey dhoolatus munaawaraad lagu sameeyey ayb fazacada waa itaaliyey ilaya aniga albasra araga uma aaa markaasu nabigu foorarsaday markuu si fiican ii fiiriye indhaha iga kor ii fiiriyey buu nabigu iska foorarsaday uma qaala wuxuu ihi nabi maxamed yaa camr camarow inii uriiddu waxaan doonahaya an abcadaka inaan ku diro calaa jeyshin jeysh amiirna kaaga dhigo jeysh madaxii inaan kugu diro bimacnaa aad mas ka noqoto fayadnimaka allaahu ilahay uu hanima kuso siiye markaas ciidan bal hogaamin gaalaad soo jegin haniimaa rabbi kusoo siisasan doonahaya waadcabu laka zucbatan min almaali saalixa saasaan ii qoran laakiin bacdu nusakh waxay qorayaan waarqabu saasaana fiican oo waxyaabada ma jiraan miya waadcabu waxaynu qoray ma jiro waa jiraasha ka ragda ilamida waa sigaa digi saas wey sheekh albani soo maha raxmat ullah abu waxaan kula jeclahay laka adigoo kuu doonayaa rabatan min almaal jacayl maalbu xoolena dheelato nin weynna waa tahay ahl badanna waa leedahay inaad marka xoogo adduunyaha xaala heshaan rabaa wa laka waxaan kula jeclahay rabatan xoogow min maali maaloo saalixatan wanaagsan ragba addunya laga cabira maxaa laga cabiray ayagaa la jecelyahay ayadaabaa la jecelyahay ragbaa laga cabira xeegay dhibka ay daneeyaan wey oo maalmaali saalxatan wanaagsan maal wanaagsan hariimo wey cabdiberi keyrkii waxay sheegeen xataa mitna sheegaa in ragga hore ku ismaaceen maalka ugu xaalsan wax dhuntaha mara shayga ugu xaalsan ee ugu macaan waa haniimo min alkufaar shaaficadu waxay dheen maaha beeraha wixii kasoo baa ugu hel ninka beerleyda murkisa noolhayo beerta biyaha kusubisanaya warna waxay dheen maaha waxaa weeyaan ganacsiga tijaarada maxaa waa hawsha qureysheed waa mahaajiin hawsha qabteen wey waxaan kuu doonaa laka adiga rabatan xoogo wa maalmaali maal ah oo saalixatan wanaagsanoo xalaal ah qultu waxaan nabi maxamadow inii anugu lam uslim ooma islaamin ragbatan qudarayn filmaali adduunyaan doonhay adduunyan jacayl ooma islaamine dar ilahi baanu islaamay inamaa in kale miasantu waxaanu islaamay ragbatan jacayl iyo daacadnimo fil islaami islaamkaan doonay daacadnimo iyo diin jacayl baanu islaamaye nabi maxamedow mas-uuliyad iyo xil iyo xoolo midna oma islaamin laakiin nabi maxamed maba sheegin inuu islaamay mogtahay xoole meeshu unbuu ka yidhamu nabigu wax kuu qarinaya saxaabada saa isdifaacinaya nabi maxamed inaa halkiis meesku jirto waxaan doonayaa ciidan kuu dhigo mas kaa dhigo xoog haniimo oo saalixana ad soo hesho nabi ma dhihin maxaduu islaamta halkaas iyo xaalad xagga taagin ba nabi ka hadla ee marka meesha ay ku jiri karto hadal ama xuun ay yanni ka soo bixi karo inaa isdifaacna laga qabanaya xogow aad saaxadaada beri yeesho wixii lagu teegin karo ama dadka qaarkii hallow hadday gaadho ay si xun fasiri karaan hadda intaad taagan tahay wanaad tiraado alxoogow iska duulaa laga qaadanaya <clears throat> faakuun aan ahaaday maca rasul lah sal slm inaan darya islaamayo nabi maxamed aan la socon baan doonaya faakuun aan ahaaday maca rasuulilah faqaala nabi wuxuu yaa camr camarow nabigu hawshaas kuma walageed nicma almaalu saalix iimaan saalix waxba maalkaa ka caaranin bu nicma almaalu saalix maalka wanaagsan baa maalka saalixa ee xalaasha ayaa wanaagsanoo nicmo badan lilmari binu nicmo badanya u fiican yahay asaalix wanaagsana maalka wanaagsanee xalaasha nin wanaagsan buu ku fiican yahay maxaa yeele wuxuu garanaya meesha la marin lahaa meesha lagu bixin laha waa xalaal idan xisaabtiisa wuxuu kaga badbaadi cuslayd inuu waday lagu talagalay wujuuhu lkhayr qaraabaadkii masaakiintii aytaamtii bulshada muslimiinta iska ogaado inna xaqiisii bannaanka iska dhigo idan marka waxbaa maal saalixa way haniimadu idan adigoo nin saalixa tahay wey udan meesha taskiya ka soo baxday taskiyamarsuud baa ka soo baxday nabigu wuxuu caddaynayaa saa mubaashir noo caddeeyey inuu asagu yahay nin saalix maxaa leeyay nicma almaal saalix oo haniimada ah bilmar'i saalix oo ayaad ka mid tahay saa darteed baan kuu ihi alqaayati xadaana baabu man asbaxa aaminan fii sirbih wuxuu baab yahay ruuxii waa bariistay isagoo aamin ah waaguu baryay fii sirbi yani fii nafsi haddii waaga ku diraado caafimaad qaba oo bad qaba waa nicmo weyn weeye xadaanaa bisr ibn marxuum bisr ibn cabs ibn marxuum baa loo yaqaana saduuq yukhti kama qaal xaafid qaala xadaana marwan ibn caawiyat alfazaari waa iqatun xaafid ila anahu yudlis asmaa shuyuukh dhowr kor bina soo mara sheekhan can cabdiraxmaan ibn abi shumayla alansaari alqubaa'i maqbuul bimacna layin xadiid ma lam yutaabac can salam ibn cubayd ibn muxsin alansaari majhuul can abiihi can nabiy dabaqadan waxoogu tasahuli jiray mise waa tii kale sanan cubayd sanan cubayd waa dabaqadan in aad u tasahuli jiray wey ka soco can abiihi can nabi sal slam aabihii oo mixsan ah cafwan cubaydillah baan rabaa cubaydillahi ibn mixsan alansaari baa aabihii ah can nabiyi qaala man asbaxa ninkii waa beriisa oo waagu u beriyo aamina isagoo u badqaboo aamin ah fii sirbihi yani fii nafsihi nafahantii adoo lixdan lacaad qaba oo wax cudura ku toosin waa hadduu kuu baryo bacd culama waxay leeyiin waa maxay siday riwaayadka la fii usrati wa fii qowmi mucaafan loo caafiyey fii jasadihi wadan waxay leeyiin labadooda waxaa weeyaan waa fii sirbi fii nafsi waa maxay tan hore waa xagga cadowga adoon cidna ka baqayn waa uu kuu bari adoon cidna ka baqaynin oo gaalo iyo muslimiin aan ka baqaynin oo aamin ah ayu waa uu kuu barya aaniyan dadkaadii shirkaada waa u dirqataa dankaadi iyo badankaadina waa nabad abtaa waa laba arimood mogta adoo aamin ah oo cidna ka cabsanba cudur ku geli kara idan cudurna kuma hayo cabsina kuma haysa manasbaxa ninkii waa barista aaminan isagoo aamina fii sirbi naftiisa mucaafin laga la caafiyey fii jasadi jirkiisa cindahu uu yahay acaamu yowmihi fakaanamaa xiizat lahu dunya cindahu agtiisa uu yahay acaamu yowmihi maalinka qayyan haysta raashinka maalinka haysata caaw waxaa ku cigasho maanta waxaad ku hargasho saaka waxaad ku qiracatay haysataa jirkaa waad nabad qabtaa cadow ka baqi maysi amni waa ugu daran adee malaayeynhays oo guriga kuu buuxaan hadday cabsu gasho maran maysi naftaa ku qabanaysa xageed ku cuniba naftaa ku qabaysee shaqadhiiyo dhawax mid balaayo soo dhacday fakaannama waxaad moodaa ninka asaga xiijad in loo ururiyey yani jumacad lahu in loo ururiyey lahu asaga addunya addunya o dhanba waxba kama maqlo naftaada laga caafina qabtaa balaayo ka baqi maysid maanta qayda waa haysata berina ilah baad lida warku waa dhan yahay idan laakiin dad badan baan garanayna hawsha in ilahi lagu xamdiyo subxana wa tacala baabu tiibi nafsi naf wanaagga ruux marna xoguu yar fikarsan yahay oo xoguu qabis baa saaran hami iyo kami baa saaran marna xoguu fahmaysan yahay soo saab maaha xoguu ruux waa waasa waasa wax badan baa ka soconaya waa qofkii hayaa oo kaftan bisi baa socday xoguu indhuu taagahaya marna waxaa dhihi maxaa ku hay maya xagee laga maya miyaad gaajaysan tahay maya say waxu jira maya waxaa xooguu ku taagan nawar baa haya ayib taas waxa loo yaqaan tadiibu nafsi ayib diibu nafsi waa ruux markuu naftiisa ay fiican tahay oo wax dhiba haynin ee uu dhaqan yahay weeye ثaaniyan asdaa uu furfuran yahay fahmaysan yahay xadaثna ismaaciil ibn abi weys qaala xadaثanii sulaymaan bilaal ataymi can cabdالlah bn sulaymaan ibn abi salmة aلأslami anahu saxaabigaas samica mucaad eh, eh, sheekhaasn raba cafwan anahu sheekhaas samica wuxuu maqlay mucaad ibn cabdillaah ibni khubayb aljuhani waa nin iqa ninka dambe juhaniga waa nin iqa ah ninka horena waa eh, iqatan yukhti buu maqlay yuxadiu ka warramaya can abihi aabihi aabihina hadda waa cabdillaahi ibni khubayb aljuhani waa saxaabi jaliil ah <clears throat> xariif alansaar ree juhani ba laakiin wuxuu dhaqan ku ahaa ree ansaar can camiga adeerkiibu ka warinaya waa nin saxaabi kale ah laba saxaabi wax kala warinayso ana rasul rasuulka ilaahi kharaja wuu soo baxay calayhim cala saxaaba waxaal calayh dushiisa nabi maxamed ay ka muuqato aaaru rufxin qabiis raadkiiba ka muuqday nabi maxamed baa ku baxo mur u yimid asagoo uu ka muuqdo qabays biyaha marka ka muuqdo mar dhowna soo qabays nabigu qoyan yahay oo biyihi ka muuqdaan buu nabigu soo dul istaagay wa huwa nafsi naftiisana ay wanaagsan tahay nabigu furfuran oo waasawaasaca ku soo baxay aggana qariis uu ka muuqdo fadanannaa waxaanu u malaynay nabigu dhi saxaabi ku annahu rasuulku alama inuu u galmooday biahli xaaskiis qariiskan inuu yahay qariis janaabo nabigu ka qabaystay iyo qusli ayib inuu xaaskiisaka ka yimi uu soo qabaystay baanu aragna faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul rasuulka ilah naraaka waxaanu ku aragnaa ayiban naftaada wanaagsan tahay naftiis miday wanaagsan tahay faraxsan baanu ku aragna maxamadow qaala wuxuu ihi ajal maya waxaa laga qabaya hadii maankaad fahamisantahay haadha waxbaa qaran midda u iman isago marka hordo kasoo yarfacata maya wuxuu ihi xaafid bin mulaqin wuxuu leeyahay been ninka dadka ugu run badan buu ihi hal xilliga lagu tijaabiyaa markuu sii seexanayo baa liyaal miyaad saxatay gabaday may la boodi ba ninka aan iska ilalayn ninka runtiisa wuu dhihi m waan seday ogow waan damanyeeday waan seday waa meelaa u khatarsan buu leeya beenta lagu dhaco tusaale gaaba ruuxaa kusoo wacdo saxiiba sheekh sheegan kusoo wacdaalka hadda iwaa jirtay maya laabaasa waa soo jeeda barka bilaabi waxba sheekh been hasu deyn runta iska sheeg waan sexda laakiin waa qur-aanka iska dhe waa hawl khatara waa meelaha ugu dagan la dhex istaago wey ee dadku inta badan aysa dareemayn naraaka waxaanu ku aragnaa ayiban nafsi naftay inay wanaagsan tahay oo furxsantaha furfurantahay maanta nabig xuri adal haa waa furfurna waa la marqansanaha walxamdulilah waa mahadle ha diidi ah. waan fahmaysnahay waan furfurnahay ilahay mahadla dhim ah, calan naftay wanaagsanta ilahay waa mahadle ilahay baa khayr ka bixiy uma dukira waxaa la sheegay alghina haweenkinimadka laga sheekeeyey saxaabada baa sheekaystay cinda ibni maaja waxay uma afaada alqawmu fii dikri alghina saxaabada wax ka sheekaya muntanimadka ninka qariga wanaagiisa wuxuu bixiyo jihaadka wuxuu ku bixiyo hawaa laga sheekaysta marka saxaaba abaar weeye nabigu hadlay marka faqaala rasul sal l slam inahu laa ba'sa ninba waxuu yidhi hani ma ficnaba huntanida balaayo wey nabi wuxuu yidhi ina weri shalay laa ba'sa dhib ma laha bilqinaa huntanimadka tanaadku dhib ma laha liman diil ittaqaa ilahay ka cabsada ninka ilahay ka baqahaya xooluhu dhib oo ma laha wanaag bay u fayoodida liman ittaqaa ninka alla ka dhaqanaya ayaa khayrun ka khayra min alghina haddii cudur iyo xoolo iyo caafimaad iyo xoola darro kee fiican faqiirnimo iyo caafimaad iyo hodantinimo iyo kaynimo iyo hmm, macal cudur kee daran <laughs> waa kii wnabigaalswasixatu fayoodi iyo caafiyo liman ruuxii itaa rabbi ka baqahaya ayaa khayrun adiga asmaalghina wa qiima nafsi naf wanaagga ruux inuu furfurwaado fahmaysan yahay min anicami nicooyinka inaad hammi ku saaran yahay kor fikerayso uun oo ishaas daba dhigi dhobinka qodi uun ama garka aad maanta rajiida aad fikerayso ama saarta aad marooyi waa musiiba moogtahay marxaad ka ciroobaysaa ina markaa fuurantahay waa nicmo ilaha ku siiye wey ilahay ku xamd akhbaranii ibraahim ibn mundir hadaynu zamn sheekhi saduuq ahaa maada ahaa ila anahu takalama fiiha axmed ibn xambal liajli qur'aan wy haddaynu soo mara xadaana mac ibn ciisa alkazaaj can mucaawiya ibn man waa abu mucaawiya wey ninka mucaawiya ibn saalix haddaynu soo mara ila soo saamahayn waraysa ka fakatay baashay haddaynu soo mara sanadkan bn hadda kuso marayna sanadka fiiriya hadda maxaa ku qoran macad ibnu saalax wey ayib ninka kale shariif ku khalda waxaa weeye abu mucaawiya weeye maxamed khaasim can cabdiraxmaan ibni jubayr ibni nufayr iqa can abiihi jubayr nufayr asna waa mitiqaad taabiciin can inawaas ibni samcaan anahu sa'ala rasuul lah rasuulka ilahi buu weydiiyey can albiri waalifmi haddaynu soo marayna faqaala nabi wuxu uhi albiru xusnu والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس حدثنا عمرو بن عون بن أوس الواسطي ثقة ثبت من رجال الجماعة قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي نبي محمد وحوها أحسن الناس أمدا مثل أوناكس ummadda midka u wanaagsan buu ahaa wa ajwad annaasi dadka midka u deeq badanna waa u deeqsan waashjac annaasi ummadda midka u geysana u ah bal saxaabadu raggooda halyiidaha ee manaxaanka ahaa waxay sheegeen markay xaaladda kullaato nabigay ku gaban jireen markay fahal iskula tago baasha kullaato nabigan kuna nataqi bihi ayb marka ashjac annaas walaqad fazaca waxaa argagaxay ahlu madiinati reer madiina habeen argagaxay daata leylata habeen baa qayla soo yeedhay agga saaxilka agga badda my dhanka bada agga badda waaqya ka soo yadhay dadkii baa yaacay marka waa la ahday faindalaqa annaasu dadkii baa qulquloo dhaqaaqay xaggay u dhaqaaqeen qibala sawti dhawqa xaggiisa qayladii soo yeedha xaggeeday aadeen birma baajac la siiyey <clears throat> faistaqbalahum nabiy nabigaa ku horimi nabigu shay shanqadhi horeba faras bintuu ku dhacay buu nabigu aaday meesha wixii soo ogaadeen nabiguu soo laabtay inaantaad meel kasta ka ku xoqdana tiraahdo soo ogaada un oo ragga birto soo amus hawsh ninka mas hogaamiyaha waa inuu ummadda dhibka oga horeeyo dheertan u daayo hadda hor baa idan sheegay ninki jajira muxuu yihi carbeheedana anun baa u xihan dayawin badan baa ii sheegay wuxuu markuu xiratago xumay naago iyo xabatuullada ugu xoog badan xarbeheeda anun baa u xihan yani geelu ka hadlaya muxuu le marka geelu xere yimaado uu soo dheelmado islaanta areerka soo xalan la soo booday midbaa la soo qurigaa la soo boodayo joogo maanta dhan eerskamada iyo layaalka iyo kii jabnaayo booska kulli ninkasta xuu raba canan dhamo ayagaa diyaar ruuxi dheef ah laakiin ha dagaalamo ragga halaga dhiciyo ha dhinto baayida hala doono ha la waraabiyo hala raagaadiyo dhib kaleanu dhow xidhan buu laakiin dheefteeda waxaa iskale haween iyo caruur iyo caabatuuli iyo layaal iyo xerow iyo kuwaas iskale buur geeshiru marku wuxuu fahmiyo inayna fahmi waa muhiim nab mxamd sal slm ninkii ka taga bayaacan ninkii maal ka taga falwaraatihi walcafilati man kaanu waman taraka daynan aw dayaacan failaya wacalay ninka xoola ka taga falkiibaa iskale iyo caruurtiisa laakiin ninkii baahi iyo dayn iyo caruur makasa oo dhumaysa ka tagaayey anay saaran tahay hawsha waa in la darano w wey faistaqbalahum nabiga ka hor yimid qad sabaqa annaas dadkaas waaba hormaray ila sawti qad sabaqa waaba hormar nabigu annaas ummaddii dadkii yaacahaye birmanhaye ila sawti dhawaqi wahuwa yaquul asagoo laba ku hor yimid lan turaacu lan turaacu dhibma jiro dhibma jiro lagama cabsinin lagama cabsinin wey lagama argixin lagama argixin maaha dhibma jiro wey waa adar ayib wahuwa calaa farasin buu nabigu saaraa san farasku ku duurayna faras jabuug ah oon ordi jirin buu ahaaba oo laga samray oo abudalca ku rafaaday nabigu markuu saa ugu farasaybu iska duuray wahuwa calaa farasin buu nabigu saaraa faras dushiila abi alxata abudalxa u curyi weliba oo caddaysimo ah leedafuul baa laydhahdaa waa inaad faraskaaad ku dagaalami karto baabuurka aad caysan karto wix laguu dhibo waa inaad sii dayn karta larabaa xiril faraja jeexsada mooysa fariisa laskagama dajinayo ama sida gabar guri joogto celaabanaysa looma bahno ninku waa inuu shadaa'idda ku talagalo barwaaqada iyo tarabku rag ma soo saaraan rijaal azma iyo rijaal eh, umuur waxay ka yimaadaan shidada iyo dhibka iyo faqriga iyo tababarashada lo baahaya nabigu faras lood oo jaguug ah buu keligii fulay oon iyo liijaar mina lahayn markuu badan yahay tunku qabsanaya meeshaas jiirka tiganka yal qabsanays curyin cadaysana ama leedafuul ah maa calayhi ma saarayn curyin baa lagu <clears throat> cadaynaya maa calayhi surjun wax kooraan ma saarayn wa fii cunuqihi sayf nabiguna seefu ku watay luqunta ku watay dagaal buu noqon kara seeftan la baxdo faqaala wuxuu yii laqad wajadtu waxaan helay faraska baxran dad dad buu soo ordaay weligeeda faras lamada ma rabi sal soo ordaay rawaadna abu talxa waa ka sanad jamuud ah abu talxa wuxuu leeya maalinkaa nabigu uu furay sal slam isxaaqin abu talxa uu warinayo wuxuu leeya maalinka nabigu uu furay wix ka bedaan faraskooda la gaari waayba waayo horena wuxuu ahaa gacantiisi besba waa laga samray markaa ordaayo soo istaagay korbu lisaan ku dhufanaya laqad wajadtu waxaan helay baxran bad inuu yaha baan helay farasku labaxran bad wey baxri waa maay waa shayga aad ruuxa cilmiga badan baxri baa la ruuxa geesiga bad baa la yahdaa waa dheeraya xagga surcada aad buu dheeraya xadaana qutayba bn saciid abu raja albaqlani waa min rijaal jamaca bal waa shaykhu jamaca ilaa ninka loo yaqaan ibn faina yarwi canhu biwaasita xadaana ibn lmunkadir baa ii qoran waana khalad xadaana ibn munkadir khalad wey xadaana lmunkadir wey ibnigu waa la goyn xadaana almunkadir weyaan saasaa sawaaba almunkadir ibn muxamed ibn munkadir munkadirkana waa nin daciifa layin xadiis can abihi aabihi muxamed ibn munkadira waxaa kaloo macquul ah in ninkan munkadira awowgii loo tiiriye awowgii loo tiiriye baa macquula oo waa almunkadir ibn muxamed ibn munkadir wey waa macquul laakiin in almunkadir baa isku yiado riwaayad kale dhanku yimaadeen sida ku qoran tirmidi fi jaamicihi iyo axmed mujadka saddexaad dhammaan waxay caddaynayaan xadaanaa min hada ariiq bay ka warinayaan xadaanaa almunkadir ibni muxamed munkadir bay leeyihi can abi abi abi waa taabici jilwasiqa ama wiilkoo daciif can jaabirin qaala qaala rasuullah kulu macruufin shay kastoo wanaagsani sadaqatun sadaqa wey wa inamaa macruuf wanaagga iyo samaha waxaa ka mid a ah an talqa inaad la kulanto akhaaka walaalka biwajhin weji dalqin furan weji furanoo bashaash ah weji macbuufoo jaguug oo qabiid oo la geli karin iyo indha istamarsan lama bahan an tufria inaad ugu shubto ama kaga shubto min dalwika wadaantaada fii inay akhiika walaalka wiilkiis wadaan aad adug ceel kala soo baxday inaad walaalka ugu shubto ceel baad shubaysa tusaale nin baa ku horsad ogu shub gabal baa ku horsata ogu shub waa sadaqo inaad weji furan ku salaantana waa sadaqo maqa sadaqaad heli maan haddii aad hawshii ku dhaqmayso waa an tufriqa inaad sugto min dalika ilaantaad kaga sugta min fii inaa akhiika walaalka wiilkiisa baabu ma yuxibu ma yajibu min camali mahruufmiyaan joogaa hada bilahi towfiiq hadiyadda maxaad ka tirahdeen bal furta taaganta diyaarka ah gacanta halkaa w diyaar arrin bal habeen dambe w casri diyaar sheesa meesha kuweys